ثم نعرفا لذهاب ذات العفو نطقا وبقاء صفاته وهي الغنة الغنة هي صوت رقيم يخرج من أعلى الأنف المسمى بالخيشوم ومقدارها مقدار الغنة زمن صوتها حركتان والحركة زمن بسط الإصبع أو قبضها والغنة تتبع نطقا الحرف الذي بعدها ترقيقا وترقيما wuxuu sheekhu leeyahay unadu tattabicu alxarfu aladii bacdaha wuxuu la jeedaa min jihati tarqiim wa tafkiim wa calaamathu ay xadfu sukuuni min fawqa nuuni maca tasjiidi xarfiyi nuuni walmiimi faqad shadkaas shal maxaan ku sheegnay haymaan shadkaas waxaa la yihahdaa alqunatu lmudaacafa shadkii hore oon soo qaadana wuxuu ahaa xarful mudaacafuu ahaa marka shadkii la kala fahma laga maarmaan ah. waayahay amhilatu lidqaam biqunna maca nuuni saakina shala aan ka hadalna soo mahayn kan waa naaqiski marka kaamilkan shala aan ka tagnay idqaam kaamil bikayri qunna kutubta qaarna waxay ku idqaam bilaa qunna besay leeyihi waayahay wayusamaa kaamilan lidihaabi daati lxarfi nutqan wadihaabi sifatihi alqunnatu oo la lahu xarfaani humaa allaamu waraa waayahay wacalaamatu calaamatuhu ay calaamatu lidqaami naaqis calaamatu lidqaami alkaamil bikayri qunna wadcu tashdiidi calaa xarfi lmudgami fiihi waa xarfu la shadayaawa waa laamtiyo iyo ro'da amhilat lidqaam bigayri qunna maca nuuni saakin wa tanwiin waman lastum lahu biraasiqiin kurwaaqa waman lastum sifadii wa maca nuunta makhrajkeedii waxaan ku idqaameynaa laamtaan ka dambaysa ومن لستم له برازقين ومن لستم له برازقين ويا نطقك ومن لا ومن لا أيو نغنا نطقنا ولا وين ومن لستم له برازقين ويا ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي يبين لنا ما هي يبين لنا ما هي يبين لنا ما هي يبين لنا ما هي وياي دوق على فهمي كلام أنا قالنا معلمتي تجد كانوا يسخير سما دوق يا سبحان الله وإلى خير فضل الله سي ومن واو لقر من ميم لقر نون لغراب ساكنه lastum las laam la kordhigaysiin lagu reeb fiihi xukmu lidqaam fadxa maca shaddah saakina tumta la goday miim lagu reeb saakina lastum las la kordhigaysiin lagu فتح الغراب المد بالآل في صقير زيقين زي زيلوس ديغي قينا قي قافلوس ديغي يا الغراب المد بالياء نانو الكر ديغي برازقين في بالوس ديغي رازقين قلبي ولكن ليطمئن قلبي ولكن واو لكرديغي لكن لا لام لكرديغي ألف لغرات لام تأل إلى ريو أصل كده لا إلى ريو laan laan la kordhiga yaan la dhihin laan ma ahna waa laan xarfka asalkiisa walakin waawow la kordhigay laakin laa laam la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalifi saqiir kin kaaf loos dhigay nuun lagu reeb saakina walakin waawow la kordhigay laakin laa laam la kordhigay alif lagu reeb ليطمئن لام loos dhigay fiihi xukmu lidqaam kasra maca shaddah yadma'ina yad yaa la kordhigay ta lagu reeb saakina ma inama mim la kordhig cafan cafwan ha marka in saf lee qabtaa la rabo waxaan dhaafo aad iyo aad liyadma'ina lilam loos dhigay fiihi xukmu lidqaam كسر مع شدة يضمئن يض يا لكرديق يضال ورد ساكنة حرف القلقالة ما إنما ميم لكرديق إن إي ألف لأصديق همزة القطع نون لكرديق فتح مع شدة ليطمئن لي لم نصدق فيه حكم الإمام كسر bannaan tahay inaad ka hormarto xarfu muqalqasa somanaa sheegin qolad quraamkasoo lagu dari maayo quraam kamil may may may culaysaa imaanay wasnigi hijaada dhumayso midda kale cunuga ifiihi xukmu lidqaam kamil bigayri qota sada cunuga hooreera hada cunug lix jira toddoba jira farbaris moogtaa waxuu culays badanaa ku jira ya haa ma yahay idqaamil laley bas cunug sharaxa bis inuu kan kaamil yahay laba xarf uu qaato waayahay dadani in la yidhaahdo xarfu lqalqala saakina way ku banaan tahay inaad tidhaahdo saakina xarfu qalal labada way ku banaan tahay qolada dhahayso xarafka lagu hormaro waxay leeyihiin saakinkii xarafka yaa weyn xarafkaa weyn qolada dhahayso saakina lagu hormarana waxay leeyihiin goorma xarafkan muqalqal noqday ah, bada saakin bada muqalqal noqday saasa ugu hormar qalbii qalqaaf la kordhigay lam lagu reeb saakiina bii baa loos dhigay ya lagu reeb almaadu bilya qalbii qalqaaf la kordhigay lam lagu reeb saakiina bii baa loos dhigayaa lagu reeb almadubiya waayahay yubayin lanaa maa hiya lagu socdo waa yu'ti min ladunhu maxaa asqaabkan maxaa calaa suurat low loogu qoray maxaa yaala waataan kasoo hadlayni dama taalo damadana sukuuna laa yactabar xaraka u ahaba waayahay waataan dhahnay derajada dhaxay ku jirta sooma adamatu aqwa min alfatxa wasukuun laa yactabar xaraka kaa dhihini waayo waay hayengaadiye يا لبني المولى همزة القطع ساكنة فيه دار سيرتها المحاب المنبسطة محل هو التقي؟ ولو أصل إشتغل لقاء سيد هذا دريمي هاي قاعدة تعلي ويؤتي يا لبني المولى همزة القطع ساكنة فيه دار سيرتها لدنه من ميراث غيرنا ولا ساكنة لدنه أعلم فيه حكم الإضغام فتحنا أشد دنه زندلا لدنه ولا ساكنة قل هيا كفو كفجأة سنة قل لا إيني قل لا إيني هيا قبي يا maxaa la idqan he maya milaadunhu min allah nuntu ali hingaadina shardi waa marka hingaadina waa furfur waay aa hingaada furfur waay yaa tan horaa mayidhar waay dunhudun daalagooday nuun lagu reeb saakina hu halagooday fiihi xukmu lidhaar saasaan leeyahay sheekha dabeecadiisa waxba ka mid ahba axkaamta la soo dhaaf inuu kuu soo celiyo darsiga uu kugu keen ya idhaar xalqii waay عنه شو سمر هاي هاي واي هاي توينت انا توينت توينت ناديه وانا وقت والله استمانتي خيرا لهم خيرا لهم خمرة الخمر اللذة خمر اللذة ويل للمطففين ويل للمطففين خيرا خيخا لكرديغا يا لغرب حرف لين الياء رر ألف لا ألفو هل دي سوين ألفو ممنوع برشاه لك إن شاء الله تعالى wa jir wax jira maaha alifo wa loo gaadi waaya macliminta qaar intay ku wareereen soomaaliga gaadiisi ay carabi doorteen carabigiina dhibaatagtin waxay tahay ardaygii soomaaliga ahaa waxaan aad sheega ma fahmaayo ila waxaan wasiile ahayn lagu gaaraayo qur-aanka lagu gaaraayo khayran khayika la kordhigaya lagu raab xarafulinulyaa raro alif laba kordhiga tanawinu fatxatayn صعد marbuudada ku adada haray inaa hartaan la maro taa ulmarbuuda تاء مربوطة qamrin ladha lagu celiyo fatxa macasha dahaye maxaan ire maxaan ku cilayna waxaan dhaanay sabab maxaa keenay ah, alif keligiisna ma istaagi karo mar kasta xarafuu u baahan yahay xarafuu baahan keligiisna ma istaagi karo waayahay ciishati raadiya haye ciishati raadiya ciishati ciicay loosigeyda lowreeda amaadku bilyaa shatin shaashina fadhigay dintaa laba hoosiga tarwiinu kasbatay الأرضية ضارا في الدولة يحب الإدغام ألف المشي ألف aslulxarfi aa dhumay zabadan zabadan zaazal ku dhigi sooma waxa la diiday waa zabadan zaazal ku dhigi waa khada laana waxa aslu xarfiga dhumay waxaan leenahay zabadan zaazayn la ku dhigay ilaa xarfka asalkiisa waa zaayun xuruf jaaga loo laabto waaya aan ka soconta sanooma filan الإغلاب تعريف الإغلاب وعقول هو قلب النون الساكنة والتنوين أثناء نطق ميما مخفاة إذا جاء بعدها باء هديت ما ضمع مراعاة القنة ولا يغنى حروف الإغلاب أما حرف الإغلاب له waaxidun huwa albaab waayahay calaamatuhu calaamatu iqlaabu ka wadaayay fi rasmi musxaf xadfu calaamati sukuni min fawqi nuuni wa wadcu miimin saqiir makaanaha waa kaa shar sheegayna soo ma booskeeda miim yaraa la dhigaa meesha sukuunka la saar lah sukuunka meesha ka baxaay aw makaana xarakati alakhiirati min xarfi lmunawan wuxuu ka wadaa xarafka laba shaqlan laba kordhiga hal kordhig waxaan ka dhigaynaa hal xabaan dhigaynaa fatxaadaan dhigaynaa kan labaadna bedelkiisii miim yaraan saarina kasradana saasoo kale aan yeelina damadana hal damaal qoraa kadib damad labaadna bedelkeeda miim yaraan saar miim saqiiraan la saaray waayahay waa kii macallimiinta baadam wax lagu soo dhigi jiray isa saari jiray waa miin qalabkii iyo ya waxyaabahaas waaya aningaanina marka ambiyaa ambiyaa ambiyaa an alif la kordhigay lagu reeb hamzatulqadci saakina biyaa bi baa loos dhigay fiihi xukmu liqlaab yaa yaa yaa la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif alif la kordhigay hamzatulqadci almadu lwaajib أنبياء المريين الأولاد همزة القطع ساكنة بياء في بلوسي تونت ايه مالك نفسا بغير انجابيه نفسا بغير نفسا نفن لك بكيف نفسا بنفس الخالق لا laakiin salsaleedifo laba kordhigo ku jirto maxaa waay ya <laughs> way baabaada maaho <laughs> ya waa laga taqabsadaa alla ya <laughs> waaya aliqfa alxaqiiqiga ku yira intaasoo nooga filan waayahay eh, maxaa adag waxaad meesha kugu jiro ha mashaain binamim halayn gaadhi waxaan igaadoona inaan lagta waan dareemay meeshaan waxaa yaalla ko eh, ashad bilaali fatxa maca shadda kadib eh, hamzatu lqadci tanwiinu kasrateen markaad tidhaahdo waxaan leedahay almadu lwaajib ayaan bacda dalika baad markaa igaaso waxaan leenahay fi xukm liqlaab markaasoo loo imaana ayaan qul ku celino فتح همزة القطع المد الواجب بها في بلد في حكم الإغلاب هميم آن العضيين من ميم موتي يدور المد بالياء من ميم الأباوت التموين كثرتين واي هذا ولو جدا ورقة شهادة الثانية قالنا مشاعر ايوه عقودا له مثلا مشاعر mashain maamiim la kordhigay shaain shaashin la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif fadaxa maaca shadda in alif laba hoos dhigan sanaweynu kasratayn hamzat lqadci almadu lwaajib binamiimin bi baa loos dhigay fiihi xukmu liqlaab namiimin naanu la kordhigay miimimi hoosdhiga yaa lagu reeb almaadu bilyaa mimiim laba hoos dhigan tanawinu kasratayn فكان أشد إليه wuxuu ku yidhi alikhfa tacriifu likhfaai wuxuu ku yidhi huwa nutqu binuuni saakinati watanwiini bisifati wasn bayna alidhaari walidqaami biduuni tadiidin maca bidaai lqunna qunnada waa baaqi noqonaysaa fi lxarfi lwal waayo alikhfaau yakunu waxa uu ka wada macnaha sheeka bisifatin bayna alidhaar walidqaam waa la fahmi karaa soo ma waayo mada kale muqaaranuu samaynaaba sheekaasoo muqaaranana samaynaya waayahay waa waxaan waa iska yaqaanaa waayo wuxuu ku yidhi alikhfaau yakunu fi kalimatin waaxida wa fi kalimatain wuu noqdaa wuxuu ku leeyay marka xuruftiisu noo sheegay shan iyo tobankiisa xarfu noo tigay mawjuuda fi awal kuli hada albayt sifatan kam jada sasun qasama bimutayiban zikfatu qaadna daalima calaamatuhu firs musaxaf uu ku yidhi xadfu sukuni min fawqi nuuni وعدم تسجيل الحروف الذي يليها وعدم تطابق التنوين عدم تطابق مقاعد ذلك tadaabuqaa ka dhexeeya marka la joogo ikfaha iyo idqaamkane cadamu tadaabuq saasa lagu yaqaana ha waaya muqaaranatu bayna alidqaam walikfa uu ku yidhi alidqaamu walikfa wuxuu ku yidhi idqaamku bilaabay waaxid xuruufahu sita kan kala fir dhanka kala fiiri xuruufuhu khamsata cashara waaye dhanka kala soo fir namber labo laa yaati ila fi kelimatayni waa idqaamki laa yaati ila fi kelimatayni kan kala fiiri yaati fi kelimatin waaxida wa fi kelimatayn waayahay lmber saddex alidqaamu eh, qismaani qism bquna wa qism bغayri quna eh, ikfa fir asagane alifaau qism waaxidu waayahay ikfa bquna cinda xuruufi kuliha dhammaantiis waa la qunaya ku yidhi waayo lamber afar fir wuxuu ku yidhi tasdiid xuruuf lidqaami maa cada alwaaw alyaa lixdiisa xaraf markii laga rabo waawga yaada maahane inta kale waa la shada inta kale waa la shada waayo xasnabtna barkaatu laa yushad ha dirsa noo socda waayo laa yushadu ayu xarfin min xuruufi اlikfaa'i lama shado lama shado ku dhahay waaya aan amsilo galna marka mansura mansuuran man miim la kordhigay nuun lagu reeb saakina suuran suusaad la gooday wow lagu reeb fiihi xukmu اlkfaa almaadu bilwaaw رر ألف لاب كرد تنوين فتحتين منصورا من من قميصي صدصديق فيه حكم الإخفاء yaa min yaa yaa la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif min miim laba hoos dhigan tanawiinu kasratayn Yeah. عملا صالحا midan haddeer nuuntan tundirhum nuunteeda iyo mansuura way kala weyn tahay labada quno man waxaa la weyn noqon waxay tahay laana xarf isticlaa ka dambeeyo tundirhum noqon waa la yaraynaa waa xarf istifaala ka daba dhacay waaya noo soo gediyey marka حكم الميم الساكن الميم الساكنة لها أحكام ثلاثة أي لها الإخفاء الشفوي الإدغام الإظهار كل كتب تسجيل الحي هذا الإدغام الشفوي صغار الإظهار الشفوي مثل الراعي waayahay dadka qaar waxay yidhahdaan idqaamka waxuma yaqaanaan idqaamu talayn saqiir qaar waxay yidhahdaan idqaamu sumaatirayn qaar waxay yidhahdaan idqaamu talayn taas kusi ugu adeegsadaan waayahay aliqfaa shafawi aliqfaa shafawi waxaa la yidhahdaa walahu xarfu lbaa'i faqad fa idaa waqacat ilbaa'u bacda miimi saakina almiimu fi aakhiri lkalima ayay ku jirtaa walbaauna fi awli lkalima alati taliiha ayay ku jirta iyada bacdan kelimad danbay ku jirta ila haddaad saas aragto wuxuu ku yidhaha jaaza waxaa banaan aliqfaau in la iqfayaa banaan aliqfaa shafawi ku banaan wa macahu lqunna waayahay wasumiya ikfaa'an shafawiyan likhuruuji xarfayhi almim walba min ashafatayn ka yimaadaan وعلامة رسمه الميم خالية من علامة السكون والباء التي تليها ليست مشددة مشد أمثال على الإخفاء شفوي وهي مثال يعتصم بالله يعتصم بالله أي معلمين وأنا كان معلمين لا يعني المعنى توجد في آخر جري حدا يفرجها خلاص سمي فرجها هلا معنا قال حد بيه واحد لا يعني ما سمينا واحد فرجها يا معنا قال حلي معنا يعتصم فرجها هلا يعتصم بالله بحجارة محيط أمثلة كيفتي كجرتي ترميهم هم فرجيا أما قالوا عليه ترميهم بحجارة هاي يا ها كل علماء صحيح قال كل حي هذا فرجها اللي قال كل حي هذا يا فرجها الأيمان ويعتصم بالله يعتصم بالله هي يعتصم يا يا لكرديغ عين لورد ساكنة تصم تا تا لكرديغ صم سالصريغ ميم لورد ساكنة بالله ببالصريغ فيه حكم الإخفاء الله الألف لكرديغ لام لورد همزة الوصل لام شمسية لا لا لام لكرديغ فتح مع شدة هي هالوصريغ يعتصم يا يعتصم يا ولا ساكنة تصم لا تلقي صم صلصي من لولا ساكنة الخلق لام الشمسية لا إذا لم تطيع فتحة مع شدة فيها الصيغ هيه كم حلوة إنجالية إن ربكم بهم إن إيه البقية की गई أو في عندي اللحظة ما شاء الله عدتي إن هالقف إنه هذا الربع هالقف إنه هذا إن شاء الله تعالى ما هو مش فدي حكا حكنا هنا معنا كايدين أجو هيه هم بالساهرة هم بالساهرة هيه قاعدين هم على وصعد taasina lagu celiyo tantaa alif meesha alif maa yaal dadaa tantaa alif dhahay meelaa ku jir meesha alif maa yaal ya tantaa laba kordhiga basaa leeyahy ku ku celiya marka waa la fahmay waayo maxaa adag maxaa adag aad gudbina tarmihim bixijaara ترميهم بحجارة ترميهم kalbuhum baa soddon ku socda وكلبهم wow la kordhigay kalbuhum kal ضمتين weydiinaa marka markuu kuleeyay fi xukm ikfa markuu joogo fi axkaam ann saakin watmnin markuu joogo inuu yahay ifa eh, xaqiiqi markuu meeshaan taagan yahay inuu joogo ifa ashafog inuu taagan yahay ha waa la fahamsiina arday waa loo caadi loogu sharaxa waay idqaamatu maatayn eh, saqiir ku idqaamatayn saqiir u dhahay eh, idqaamatayn saqiir isilaaxan waxaa loo yaqaan isilaaxiyan waxaa la yihahdaa wakiiliya huwa annutqu bixarfayni katani mushadadan maca bidaai lgunna xuruufa wixii almiim xarafkuhu hal xarafkuu leeyahay almimu faqat ويسمى إدغام مثلين المعاري لأن الميم الساكنة ميم ترابنت أي وقع بعدها ميم مثلها يا كده ما مثل مثلها أيه مع العمر نحوكم عليه أي مثلها مثل مثلها وايه يا مثلها صح يا صحيح مثلها متحركة يلا بشرب ومعناه أن ننطق الميم الساكن أن نقول وغنا التي في آخر الكلمة الأولى أهي الميم المتحركة أن نقول وغنا التي في أول الكلمة الثانية بدك جزء ميما واحدا نقول واغنا مشددا مع مراعاة القنا أيضا إلى الناي مقدار حركتين اللي جينا قلنا ذلك علامة وحكوية علامة اسم حويا الميم الأولى خالية من علامة السكون والثانية مشددة وشين مثل بعض أمثلة على الإدغام مثلين الصغير وحكوية وهكذا أمرك كنتم mu'miniin iska ilaaliya meeshaan maxaa yaalo kow iqfaal xaqiiqi oo ku yaala laba haddana wax ku yaalo idqaama ku yaalo oo shafo wey waaya kuntum kun kaaflaagoodaynu lagu reeb saakina tum taalaagoodaynin lagu reeb fiihi xukmu likhfaa saakina muminiina mumin laagooday alif lagu reeb fiihi xukmul ehe ha fiihi xukmu lidqaam dama maca shadda hamzat lqadci saakina minina mimim loos dhig nina ninu loos dhigay yaa lagu reeb almadu bilya naanu la kor dhigay تزينون ساكنة ثم lagu socda fi qulubi waxay gaadiye في قلوبهم في فلسطين يلون المد بالياء قلوبهم masha allah shee soo qalada ma waxa weeyaan isra dhiiganka dhuuqa haye masha allah haye jaahum haye bilaaba jazaahum de jazaahum jazaahum الهمزة بالالف أم ألف الهمزة القطع المد هم هلا aan ku wareeray shadkan maxaa waay maghfira miinkaas shadka saar maxaa waay qunatul mudaacafa miimkii hore qunadiisii iyo miimkan dambe ee la dhexga labada quna isku isku mudaacafsay meesha marka qunatu mudaacafa lena waaye haye adcamu min juucin halin gaadi همزة حكم الإخفاء هيا هلا أطعامهم أطو أذكر به قلب ريد حمزة القدر خاتمة عرف الغلال عماهم عائد قديري ما هم في قديري هم هلا قدر في الأولاد ساكنة مغفرة في مصدر الأولاد buufinaya la gaadhay bismi illah bismigaan gaadinayna sidii xukm iqraaba leenahay waay maasha allah ka socda الإظهار الشفوي وحكول إظهار الشفوي وحليل هذا تظهر الميم الساكنة نطقا إذا جاء بعدها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الباء التي للإخفاء والميم التي للإدغام الصغير ويسمى إظهارا لأن الميم الساكنة تظهر نطقا ويصدر نغنيسا وتظهر فوقها علامة السكون إلا إظهار كأحكام النون الساكنة وتقول مكان جوجني معايا sukuunka waa ka muuqda somahayn tanne miimta sukuunka ka muuqana waayahay amila cala ilhaara shakow wuxuu ku yidhi ehm, <clears throat> aan ku dhawaaqno sanudkhiluhum jannat tarmihim bixijaara way minkaa samayn kana sanudkhiluhum waa inay minkaas idhaariso waa jannat laba labaatan iyo sideedda xaraf waxaa laga reebaa ba iyo iyo miin bis labaatan lix xaraf kala soorto dhan marka axkaam misaakin aan joogno waxaan leenahay waa idhaar waayahay anigaaynu sanudkiluhum saasi la kordhigay nudkiluhum nuda nuun la gooday daa reeb saakina xarafu lqalqola kiluhum khiikhaloos dhig luhum luulan la gooday hum ha la gooday mim lagu reeb saakina سندخلهم شدة جال بواطع تنوين مفهم وحال هذا بس من كلمتين بس هذا عين بعدها ميم سا... ميم ساكن بعدها عين إذا رشفوا في كلمة واحد يقدر هذا هي الأولى عين عين على فيه حكم الغار aan ku jiro aan ku bilaarubin insha allah wuxuu ku yidhi meeshaan fiiri markuu beejkan u joogay wuxuu yidhi idqaam san sair wasalaxuhu naqu bixarfayni katani mushadadan maca biqaa alguna xuruf almim faqad waywasamiya idqaam mitlayni liana almim asaakinata waqaca bacdaha mim milaha uu yidhi mutaxarika meesha wuxuu yidhi marka an almim asaakina allati fi akhiri kalimati lula ujeeda meeshaan fi akhiri kalimati الأولى الميم المتحركة التي في أول الكلمة الثانية بيشكو حواي بقول خمسة تضبط شرح يراها خنوه idqaamka oo midna saqiirku wuxuu shardi ugu xiray shardi uu ku xiray shardiga saaran wuxuu yahay in miimta miimta oo mudqamada ah inay ku jirto kelimada hore aakhirkeeda tanna inay ku jirto kelimada hore awalkeeda kan laakiin shardiga suma xiran asaga Ah, shartaasoo la xiray xuruuful eh, eh, eh, idhaarkan oo idhaar shirkowgi ah asaga waxay geli karaan hal kelmi iswada geli karaan laba kelmi waa kala noqon karaa marka bisamcihi minka xukm waxaan leenahay fiihi xukm lidhaar aan leenahay waaya yamkuruuna wayamkurullah la hingaabi wayamkuruuna inaad rabteen inaad isku hingaalisaan wayamkuru allah ma la isku hingaalinaayo sidiisaba laba kelimo allah soo kelimo maaha wayamkuruna soo kelimo maaha marbaa de waxa la hingaalinaya waa la kala furfura ilaa inay xuruf kugu timaado xuruf xaraf hadduu kugu yimaado laakiin xarafka kelimada damba ka dambaysa raacsiiso a ah, adeer eh, ismi oo kale bismi markaan hingaalinayno bismi illah bisaan leenahay markii billahi la hingaalinaayo bilaahi oo dhan walwal waaqa bilaahi bi baa loo sdhigay allaahi aan leenahay leannahu maxaa yeelay waa xaraf waan raacinaynaa laakin haddii kelimo buux meesha ay taallo waa la kala hingaadina laakiin sidoo kale fiiha goonigeeda loo hingaadina ilan waa damiir iyo isku xihan iyo xaraf isku xihan waaya fi qulubihim zayqun hal hingaadi fi fi qulubihim zayqun ha hingaadi fi qulubihim fi baa loo sdhigay yaa loo zaa'idan qaabka loola tacamul ah waxaa kaloo idinka fiirinayay meeshaan laba xugun hadda yaalo kow inay taalo xarfinul iyo tanwiinu damatay waxaan ku ina laba xugun markay ku yimaadaan ha istaagin sagtada iska ilaali saan samaynayna fi quluubihim fi falos dhigayaa lagu reeb almadu bilyaa quluubihim quuqaaf laa gooday luubihim luulan laa gooday wow lagu reeb almadu bilwaaw bihimbi baa loos dhig himha loos dhigay miim lagu reeb saakina zayqun zay zay la kordhigay yaa lagu reeb fiihi xukmu lidhaar xarfuliinulyaa bunqooyin labaagoodan tanwiinu damatayn waa saddex axkaam oo meesha isa saaran hayngaadi fi qulubi qulubi islaamka sheeka qore nin salafiyo caqiida wanaagsan inaa wax ku garanaysaa tawxiid kale kusoo geegeeyo soo ma jeed ya culamaa salafiyiin culamada caqiida wanagsan wax ku garanay dacwaday kusoo gebagebaynaya kitaabaday qoraan ya ha marka faaclam anahu laa ilaha ila allah tawxiid kusoo gebay sheekh ila kitaabkiisu kitaab cilmi ahay kitaab wasilo lagu gaaraayo ahaa oo qur-aankii loo socdo marka tawxiid kusoo gebay dacwadu halkaska geysana ehm, in sha allahu tacala kitaabku waa noo dhammaaday min bidaaya ilaa nihaaya bidn illahi alkariim kullay maamulkaa joogo inu ku wareejina insha allah marka waxyaabaha mulaaxadaadka oo soo laabta waan wada joognaa insha allahu tacala kulle nambarkeyna waa haysatiin hadduu ilahi yihahdo waan isla xaliirna wix mulaaxadaad dib usoo laabta insha allah marka waan isla xalinaynaa midda kale arday qofku marku wax qaato macalimiinaati ah, waxaa laga maarmaan ah in magaciisa aajuuda dheeraada bixisaano wixii mulaaxadaadka aad raadisaan wix mulaaxaday kusoo laabtaan in waxay tahay cilmi korora ay tahay insha allah adilaahi bini alkariim faa'iida ay tahay insha allah haddaan isla xalli karno isla xalilaynaa markaas السلام عليكم